allahuma sali calaa muxamadi wacalaa aalihi waasxaabihi waman tabicahum biisaani ilaa yowmi iddiin ama bacd waxaan ku soo jeednay kitaabkii sharxu qadri nadaa waballi sadaa nawaasikda ayaan gaar ahaan ku dhex jirnay laa naafiyatun ljinsi tacmalu camala ina ayaan ku dhex jirnay walaka waxaa kuu sugnaaday fii naxwi laa xawla walaa quwata laa xawla walaa quwata iyo wixii lamid ah fatxulwali isimka hore la kordhigidiisa wa fi thaani midka labaadna waxaa kuu sugnaaday alfatxu kordhigiya wanasbu kordhigiya warafcu good ka sifati sifa xaala uu xukunkaasu la mid yahay sifadaasoo fii naxwi laa rajula dariifun naxwigeeda ku sugnaatay wa rafcu rafcul awali kan hore la godadiisaa kuu sugnaaday fa yamtanicu nasbu kordhaha kordhigiyaa reebtoonaana fi thaani ka labaadu ku reebtoonaana wain lam takarar laa haddaysan soo laalaaban imtanaca alfatxu fadxiyaa reebtoonaana fi thaani kan labaadu ku reebtoonaana ow fusilat in fusilati sifatu sifada haddii la fasliyo ow amase kaanad hiyo sifadii ay ahaato hayra mufradatin mid aan mufrada ahayn imtanaca alfadxu fadxiyaa reebtoonaana fi thaani kan labaadu ku reebtoonaana laadu waa laba qaybood mufrada iyo mukarara laadu waa laba qaybood mufradatun wa mukararatun labadaasay u qaybsantaa mar waa hal laa laa ilaaha ila allahu marna waa mukarara laa xawla walaa quwata marka ay mufrado darsigii shalan kusoo qaadana hadda waxaan gelaynaa iyadoo mukarara oo la-da lasoo laba jeer celinaa walaka waxaa kuu sugnaaday fii naxwi laa xawla walaa quwata waa la-du hadday soo takarurto ah, laa baycun laa baycun walaa khilaal marka laadu hadday soo takarurto wey walaka waxaa kuu sugnaaday fii naxwi laa xawla walaa quwata falaa rafasa walaa fusuuqa oo kale wey laa xawla walaa quwata naxwigeeda waxaa kuugu sugnaaday fatxul wali isimka hore in la kordhigo isimka hore labaa ku banaan markaas oo kale waa fatxo iyo rafcu marka horta fatxa hormari inaad isimka hore fadxido tira laa xawla a kuu sugnaaday haddaad marka isimka hore fadxido wafi thaani kan labaad waxaa kuu sugnaaday al alfatxu kordhig wa nasbu nasbe wa warafcu good marka meeshan way kala duwan yihiin fatxaha iyo nasbaha way kala duwan yihiin baabkan oo baabu laa-iyo waa kala duwan yihiin oo fatxaha binaa loola jeedaa nasbahana exraabaa loola jeedaa marka laa xawla laada hore isimkeeda waxaa kuu sugnaaday inaad kor dhigto fatxul awali waa haddaad kor dhigtay waxaad ku kor dhigtay fatxa haddii lagu yidhi laadaas horayda aada waxaad camal siiday camala inna ina camalkeedaoo kalaad siiday ah, ina camalkeeda oo kale ayaad siiday markaad leeda horeeda camal ina sidoo tira laa xawla aad tidhaahdo waa fi thaani kan labaad waxaa kuugu bannaan alfatxu fatxa oo bina-a wa nasbu kordhig iyo wa rafcu god isimka dambeeya oo ah quwata saddexaa kuugu bannaan saddex fatxo kale laba fatxay noqon marka laa xawla walaa quwata fatxaha dambayda marka laadi dambeed ayadana waxaad siday camalo inu taas waa kuu banaanya waxaa kaloo kuu banaan waa nasbu kordhig nasbaha oo aad tirahdo laa xawla walaa quwatan oo aad tanwiinido nasbuhu ila waa craabi haddaad nasbiday waxaad ku cadaftay laada hore isimkeeda maxalkiisa ilaa isimkii maxalkiisu waa nasbisan yihin lafdigana fatxa lagu bineeyey maxalkana waa ka nasbisan yihin ilaa waa tansib isma tarfacu lkhabara laaduye markaas waxaad ku cadaftay aada nasbiday calaa maxali ismi illaah ayaad ku cadaftay wa rafcu godaa kuu banaan godku wuxuu kuugu banaan yahay inaad ku cadafto calaa maxali laa macasmiha laadayo isimkeedoo iswataa fii maxalilibtidaa ay maal mubtada yaalaan cinda siiba wey halkaas inaad ku cadafto waxaa kuu banaan laada dambayda inaad camalu camalulaysa sido isimkeedii ka dhigtood khabar usoo qadarto waxaa kuu banaan inaad mubtade ka dhigto inta laa laada laaqi yeerto ood khabar usoo qadarto rafcada saddex wejay ku imaana hmm. walaka waxaa kuu sugnaaday fii naxwi laa xawla walaa quwata wixii lamid ah wax alla wixii lamida weeye ah, laa xawla walaa quwata kaliya maaha waa laadu hadday soo takarurto ah, oy laba laa noqdaan Ah, falaa rafatha walaa fusuuqa ah, hadday soo takarurto laadu waxaa kuu sugnaaday fatxul awali isimka hore la kordhigidiisa oo leeda hore isimka la socda inaad fadxido oo laada hore aada siido camala inna inaad siido wa fi thani kan labaad marka isimka labaad waxaa kuugu sugnaaday haddaad leeda hore camala ina siido ood fadxido oo tira laa xawla wa fi thani isimka labaad oo ah quwa waxaa kuugu sugnaaday alfatxu kordhiga sun oo laada kalena camalo ina iyadana asiibo laa xawla walaa quwata oo aad isimkeedii ka dhigto faxa ku binaydo waa nasbu kordhigaa kuu sugnaaday oo aad tira laa xawla walaa quwatan markaasna waxaad ku cadfayda quwatanta laada waa camal halayda waad camal halayda ee quwatan waxaad ku cadfayda calaa maxal ismi llah laada hore isimkeeda isimkaas maxalkiisaad ku cadfayda waa rafcu godaa kuu sugnaaday godaa kuu sugnaaday godku saddex wejuu kuugu sugan yahy laada inaad iska camal halaydo oo aad waxa weeyaan isimka dabo quwatun ah aad ku cadafto calaa maxalilah macasmihaa ila laada iyo isimkeedo wada jiraa fi maxali mubtada iyo alcindasi wey waxaa kaloo rafcada ku ku ku imaan karaa laada dambayda caamalu laysa si khabarna u soo qada waxaad kaloo rafcigu ku imaan karaa laada camal tir mubtada ka dhig khabar usoo qadar saddex ku imaan kara ka sifati xaal xukunkaasu lamid yahay fatxaha nasbaha rafcaha ka sifati xaal lamid yahay sifihii uu lamid yahay ka sifati xaal lamid yahay aanigu ka sifati aanigu xaal sifadii lamid yahay sifadii lamid yahay sifadaasoo fii naxwi laa rajula dhariifun ku sugnaatay mas'alo kale ayuu waxa si hadalka usoo gaabiyo uu meeshan kugu sheega waxay tahay laada isimkeedu hadduu mufrad noqdo nacti mufradana laga sifeeyo aana nactiga mancuudka lakala faslin waa saddexdaa shardi marka la helo saddexdaa shardi haddii la helo saddex wejaa ku banaan sifada saddex shardi haddii la helo laada isinkeedu waa inuu mufrad yahay hmm, maxaa mufrad loola jeedaa halkan mudaaf ahayn shabiih bilmudaafna aan ahayn nactiguna waa inuu isna mufrad noqdo waa sidii oo kale loola jeeda waana inaan la kala faslin nactiga iyo manxuudka hadda waa inti fiiri rajula waa mufrad nactigiina waa dhariifuna waa mufrad kale lamana kala faslin oo isku xigaan saddexdaasoo kalea kuugu banaan alfatxu walnasbu warafcu ah, saddexdoo kalea kuugu banaan saddexdii hadda ku banaaneed quwa saddexdiiya ku banaan dhariif fatxadu waa bina oo rajula iyo dhariifaad iskorsiine ka tarkiibi khamsata cashara sida shan iyo toban khamsata cashara inta intee labadooda laysku saaro laba fadxa loogu bineeyo aad labadooda istisaare rajula iyo dariifa markaasa laba fadxa ku binayna oo lala laa rajula dariifa nin dhug leh cindi agteeda ma ahaanin waa fadxada saasay ku imaanay oo rajulada iyo dariifada nactiga mancuudka a ah laysisaara ka tarkiib khamsata cashara sida khamsata casharada inta laysku saaro laba fadxa loogu bineeyo a ah, labada inta laysisaara laba fadxa lagu binayna waxaa ku banaa nasbo oo tirada laa rajula nin rajulko dharifan oo dhug iyo caqlila dharifan marka waa cadda waxaa laga nactiyeyn oo laga sifayna rajulada maxalkeeda laada isimkeeda isimkaas maxalkiisa laga sifayna waxaa kaloo kuu banaan laa rajula nin rajulko dhariifun oo dhugle inaad rafcido rafcuhu asaga hal wejuu ku imaanaaho laada iyo isimkeeda maxalkooda mubtadaa halkaasaad ka sifaynay sidaas marka sida quwa ay saddex wej ugu bannaan tahay ayaa nactigan saddex shardi haddii la helo saddex wej ugu bannaantah wa rafcuhu yaa kuu sugnaaday wa rafuhu waxay ku cadfan tahay fatxulaweli walaka waxaa kuu sugnaaday fii naxwi laa xawla walaa quwata fatxulwali isimka hore la kordhigidiisa iyo wa rafcuhu rafculwali isimka hore la godidiisana ku sugnaaday marka awelka labadaas bisaaba kuugu sugan inaad iska rafcido oo aad tirahdo laa xawlun inaad iska tidhaahdo aa kuu sugnaatay marka haddaad rafcido waxa aad ku rafciday waa un laba wejbis inaad laada camal hallaydood laaq yeeshay mubtadana ka dhigatay xawlada inaad laada leysa siiday ood khabarkii usoo qadartay labadaasa mid ku rafciday laakiin rafca kuu bannaan waa rafcu rafcula weliyaa kuu sugnaaday fayantani oo waxaa reebtoonaana marka annasmu nasbihi fi thani fi thani soo qadaro halkaas haddii marka kan hore la godo laa xawlu la yidhaahdo nasba waa ka baxay meesha midda dambe nasba kuma banaan labadiia kugu soo hare waxaa kuu soo hara alfatxu waraf laa xawlun aad tiri soo maahan walaa quwatan ma dhihi kartid hayl ku cadfe mansuubba kama horeeye isaga mansuub ka horeeye laadaadana waxma nasbido waa isimka mufradka waa la bineeya waa la bineeya isku mardub mufradya lama nasbiyo marka meel lagu cadfo ma leh waa licadami nasbi lmacduuf waa licadami nasbi lmacduuf caleyh macduuf caleyga nasbadiisiyaa la waayey saasaysan u banaanayn kaliya waxaa ku banaanaan labadii kale laa xawlun walaa quwata oo laada dambayda camal ina siinay iyo walaa quwatun oo dambayda saddexa markaasna lagu rafciyo laada inta la camal hadlay quwatun in xawlu lagu cadfo laada in camalu layse la siiyo oo khabar loo soo qadaro laada inta la camal hadleeyo in mubtada laga dhigo khabar loo soo qadaro saddex waja haddana lagu rafcin laakin nasba marka marna laba kaliyaa kuu banaanaan fayantanicu nasbu kordhigi waa reebtoonaana fi thani isimka labaad lixiisuu ku reebtoonaana waa in lam takarar laa laa haddaysan soo laalaaban laa haddaysan soo laalaaban laa xawla lanaa aa la laa ilaaha ila allah alla sooma laalaaban laba laa maahan waa hal laa haddaysan soo laalaaban imtanaca alfatxu fi thaani isimka labaad fatxadii waa reebtoonaaday imtanac taasaa jawaabki intaa wa in lam takarar laa laa haddaysan soo laalaaban imtanaca alfatxu fatxii waa reebtoonaaday fi thaani waa kaasaa jawaabki waa reebtoonaaday mid kaleba fatxa ma leh laa xawla wa quwatan wa quwatun labadaasa kuu banaan bes laa xawla aad tiri soo maahan tan horeeto waa waajib inaan camalo nafsiida lama camal halay karo markaas waa waajib khalaas laa xawla isimkana fatxada lagu binayna wa dheh oo waxaad ku cadaftaa calaa maxali ismillah wa quwatun dheh oo waxaad ku cadabtaa calaa maxalilah maca smiha wej kalena male hadaad nasbidana hal weja lagu nasbiye oo calaa maxali ismilah lagu cadab haddaad rafcidana hal weja lagu rafciye hal wej ha lagu rafciye khalaas dan laada soo tagroo oo fusilati sifatu in fusilati sifatu sifadii haddii la fasliyo canilmawsuufi laga fasliyo imtanaca alfatxu fi thani ka labaad oo nactiga fatxadii waa reebtoonaadayb ah. waa reebtoonaaday dii la kala fasliyo nactiga mancuudka laa rajula fi daari dariifun oo kaleeto ah. waa la kala fasliyey laa rajula dhariifa ay awel heed soo maaha ah. laa rajula dhariifa ay heed waa la kala fasliyey laa rajula fi daari dariifun aley rajula iyo dhariif maxaa maanta udhexeeya fi daari waa la kala fasiyey ma banaano marka dhariifkii fatxa in la saara sababtoo carabtu saddex shay isma saarto oo ma dhigi kartid arajula iyo addaa iyo dhariif saddexdiiba fatxa lagu biray ka tarkiibi khamsata cashar ma bahana lagu leey waa saddex tan khamsata casharan laba eh marka fatxadii waa mamnuucay noqoneen kaliya labaa soo harayda dhariifun oo aad ka sifaydo calaa maxali laa macasmiha iyo dhariifan oo aad ka sifaydo calaa maxal ismi illah bis labadaasa kuusoo horay labadaasa kuusoo harayda o fusilat sifatu in fusilat sifatu sifada haddii laga fasliyo can ilmawsuufi intanaca alfatxu fi thani ka labaadoo nactiga waxaa ku reebtoonaana fadxada labadii wejo kalaa kuu banaan alrafcu walnasr ow kaanat ayra mufradatin ow in kaanat sifadii hadday ahaato hayra mufradatin midaan ah. ah, hmm, mufrad ahayn laa rajula daalican jabalan t daalican jabalan daalican jabalan daalican ma mufrada mise maaha mufrad miya maanta daalican jabalan mufrad masaxa waa mufrad ah, hurdaydan soo maa kaa jirta ya say ku ahaw daalica mufrad shabiih bilmudaaf wey shabiih bilmudaaf waa tan camal falaya jabala nasbisayda soo maa kadaadeyda ah, casharka la socdo muddada iska daayo ow kaanad in kaanad hadday ahaato hiya sifadii hayra mufradatin mid aan mufrada ahayn hadday noqoto mufrada maaha hayra mufraday noqoto ama mudaafay noqoto ama shabiih bilmudaafay noqoto sida laa rajula daalican jabalan soo ma jeedid imtanaca alfatxu fatxi waa reebtoomaana fi thani midka labaadoo daalicanta ah lama fatxi karo ha lama fatxi karo ilaa waxa wey saddex kelima ay noqonayda saddex saddexna carabtu isma saarto ee daalican iyo daalicuna ku banaan daalican iyo daalicun a ku banaan laa rajula nin rajulko daalicun ad dhihi kartaa ha laa rajula daalicun ad dhihi kartaa ma la dhihi kara daalicun ha nactiga ibn cudka inay israacaan soo lama rabin ya sasku haddee awel laa rajula daalicun a laada iyo isimka isla socda maxalkooda laga sifayna maxalkaasaa mubtada booskiisa yahay kaliya fadxadiyaa reebtoon laa rajula daalica ah reebtoon oo mamnuuca ow in kaanat ow kaanat ow in kaanat hadday ahaato hiya sifadii hayra mufradatin mid aan mufradba ahayn hadday noqoto ee ama mudaaf noqoto ama shabiih bilmudaaf imtanaca alfatxu fadxiyaa reebtoonaana fi thaani ka labaad wixiisu ku reebtoonaana oo daalica lama dhihi karo sharax idaa takararad laa laa hadday soo laalaabato maca nakirati nakirada la jirkeeda oo laa xawla waa laa soo laabatay walaa quwata fiirlaadi waa soo laalaabatay nakiradiina waa xawla iyo quwa ha labadaba waa nakire idaa takararad laa hadday soo laalaabato maca nakirati nakirada la jirkeeda jaasa waxaa ku banaan fi nakirati nakirada nakirada alula ee horayda alfatxu in la kor dhigo laa xawla la yidhahdo wa rafcu in la godo laa xawlun la yidhaahdo fain fataxta nakirata alula fain fataxta haddaad kor dhigto alnakirata alula weeye nakirada horayda falaka waxaa ku sugnaaday fi haaniyati nakirada labaad halaathatu awjuhin wejajaala saddexa nakirada labaad saddex wejaa kuugu sugnaaday hadaad nakarada hore iga fadxido fa in fataxta haddaad fadxido annakirata aluulaa nakirada horeyda falaka waxaa kuu sugnaaday fi thaaniyati fi nakirati thaaniya nakirada labayda halaathatu awjuhin wejajaala saddexa ka bedelo alfatxu yaa kuu sugnaaday laa xawla walaa quwata waa nasbiyaa kuu sugnaaday walaa laa xawla walaa quwatan wa rafcu godaa kuu sugnaaday laa xawla walaa quwatun wa in rafacta haddaad goddo annakirata ulaa dhehe wa in rafacta haddaad goddo ila labadaasa kugu banaane wa in rafacta haddaad goddo annakirata ulaa nakirada horeyda oo aad tidhahdo laa xawlun iska tidhahdaba oo aad godo mar hadday takarurto wujuubulcamalkiya meesha ka baxa camalfalkeedu waajib maaha mar hadday soo takarurto wa in rafacata haddaad godo annakiratu luulaa falaka waxaa kuu sugnaaday fi haaniyati nakirada labayda wajhaani laba wejha kuu sugnaadeen ka bedelo arafcu godaa kuu sugnaaday laa xawlun walaa quwatun saddex weja lagu rafciye laa xawlun markaad tidhi inaad waxa weeyaan quwatuntan laadan tacamlaha leeda quwatun aad xawlada ku cadafto mufrad mufrad laa xawlun markaa tiri walaa quwatun laada dam inaad laysa siido ood khabar usoo qadarto laa xawlun markaa tiri walaa quwatun laadan tacamal halaydo quwatun mubtada ka dhigto inaad khabar usoo qadarto saddexdaa ku rafci kartaa arafci godaa kuu sugnaaday waalfatxu fatxana waa kuu sugnaaday oo waxaad dhigi kartaa laa xawlun walaa quwata midda dambaad camalo ina siini kaasaad quwata isimkeedii ka dhige khabarad usoo qadari wayamtanicu nasbu nasbihi waa reebtoonaana wayamtanicu nasbu nasbihii waa reebtoonaana mamnuucu noqona waa licadami nasbi lmacduuf caleyh wax ka horeeyo lagu cadfo mansuub aan lahayn marka waa reebtoonaana fataxasala waxaa soo xasilay annahu shaniye yajuusu inuu banaan yahay fatxu lismayn labada isma in la fadxiyo laa xawla walaa quwata oo camalo ina la wada siiyo wa rafcuhumaa iyo labadaba in la godo laa xawlun walaa quwatun fatxu lwali kan horoo la fadxiyo fatxa lagu bideeyo wa rafcu thani ka labaadoo la godo laa xawla walaa quwatun in la yidhaahdo iyo wa cagsuhu cagsigu waa maxee rafcu lwali wa fatxu thani wey ah. laa xawlun walaa quwata wey iyo wa fatxu lwali mid koroo la fadxiyo wa nasbu thani ka labaadna la kordhigo laa xawla walaa quwatan la yidhaahdo fahaadii tanu khamsatu awjuuh waa shan wejwa shan wejwe soo tiri fatxulismayni labada ismba in la fadxiyo laa xawla walaa quwata waa ko wa rafcuhumaa labadaba in la godo laa xawlu walaa quwatun wa fatxu lwali midka horoo la fadxiyo wa rafcu thani kan labaad la godo laa xawla walaa quwatun wa cagsuhu oo ah rafcu lwali wa fatxu thani oo aad tiraahdo laa xawlu walaa quwata wa fatxu lwali midka horoo la kordhigo wa nasbu thaani laa xawla walaa quwatan fahaadii tanu khamsatu awjuhin awjuh shana weeye awjuhdoo fii majmuuci tarkiibi tarkiibka isku darkiisa dhexdiisa ku sugnaatay fi lawali wa fi thaani marka la ysku daro majmuucu fi lawali wa fi thaani waay fi lawali ithnaani wa fi thaani halaaatun kan hore labaa ku sugan ka dambeeyana saddex waay fi lawali wa fi thani halaathatun wa shantu waa saas saasay ku imaaneen saasay ku imaaneen fa in lam takarar laa laa haddaysan soo laalaaban maca nakirati nakirada la jirkeeda nakirada athaniyat oo labayday laa xawla lam yajus ma banaana alfat lam yajus ma banaana fil ulaa nakirada horeeda dhexdeeda arafcu kuma banaana oo in la camal halaya banaanayn camalfalku waajibu noqona takraarku camalfalku jawaaska dhiga fain lam takarar la haddaysan soo laalaaban maca nakirati nakiradii la jirkeeda nakiradii athaniyat oo labayday lam yajus kuma banaana fil ulaa nakirada horeyda arafcu good kuma banaan fain lam tatakarar fain lam tatakarrar laa laa haddaysan soo laalaaban fain lam takarar fain lam tatakarrar la laa haddaysan soo laalaaban maca nakirati nakirada la jirkeeda nakirada athaniyat oo labayda lam yajus kuma banaana filula nakirada horeyda rafcu good ee waxa u waajiba ah fadci ila iyadaba labada ku banaan mogta rafci fadxiga ah, midda hore rafcihi waa mumtanic noqona fadxa u waajib ah. walaa fi thaaniyati midda labaadna alfatxu kuma banaana ilaa laa damol camal siya lamaba arkee laa xawla waquwata ha leeba lama socoto marka fadxa kuma banaana fadxa kuma banaana bal taquul waxaa leedahay laa xawla waquwatan aw quwatun ha tan hore fadxadaas kaliya u xaynoobe ta dambena labadaana ku banaanaane laa xawla fatxa u caynoobe wax kale kuma banaano wa quwatan wa quwatun tanna nasbo iyo rafca labadaasaa ku banaan bifatxi xawli aad ku leedahay bifatxi xawli aad ku leedahay laa hayru fatxa qayrkiis ma banaana wa nasbi quwatin aad ku leedahay ow rafcihi ow rafcihaa ama la godideeda laa hayru wax kale xawlii la kordhigideedaad ku leedahay laa xawla aada leedahay laa hayru fadxa qayrkiis jaa-isa mid banaan ma ahaan wa nasbi quwatin quwatina la kordhigideedaad ku leedahay oo rafcia ah ama la godideeda laa hayruhuma labadooda waxaan ahayna banaanaynade qaala shaaciru wuxuu yidhi falaa aba aabe iyo wabnan wiil aabbaha iyo wiilkoo mithla marwaana marwaan iyo wabni wiilkiisoo kale ahaadeen mawjudaani ma ahaanin mithla iyo mithlu labada tii ku qoran waa ku sax ha laba ciraabood wey oo labadaba sax yihiin falaa aba aabe wabnan fiiri marka maanta laba laa maaha hal laa wey falaa aba aabe marka waa waajib in la camal siiya falaa aba saasaa waajiba falaa aba in la yidhahdo oo fadxadaas lagu binaya waa ismkeediiy wabnan wabnun aad banaan marka labadana waa lagu wariy gabayga falaa aba aabe iyo wabnan wiil mithlu marwaana wabnihi ma ahaanin haddii la yidhaahdo waa mithlu waa khabar leada ha leada khabarkeedii wey mithlu marwaana marwaan ibnu xakam iyo wabnihi wiilkiisa cabdimalik ibnu marwaan labadoodaas laba is dhashoo la mid ah koonkan laguma aragu leey ha ha shaacir xoogaa raalli ka noqday wey labadan boqor hmm. shaacirku hadduu boqorka raalli ka noqdo cirku geyna cirku hmm, geyna falaaba aabe iyo wabnan uu yii wiil mila marwana aabbahaas iyo wiilkeeso mila marwana iyo wabnihi marwan iyo wiilkiisa lamida mawjuudaani ma ahaanin haddaad mithlu godatana waaba hadda khabarkiiba ah, saasaana fiican wayajuusu waxaa banaan falaa aba wabnon in la godo waa banaan waa banaan wiilkuu sheego cabdimalik ibnu marwan wain kaana smu laa laa isimkeedu hadduu ahaado mufradan mufrad waa shardi wanucita laguna sifeeyo bimufradin mufrad waa shardi labaad walam yafsil uusan kala saarin baynahumaa bayna anacti walmancuuti faasilun mid wax kala saara wadalika mihaalkani milu la rajula dhariifun oo kaleba weeye fi daariye jaasa fi sifati waxaa ku banaan alrafcu walnasbu walfatx hmm. saddex shardi haddii la helo sifada saddex laguna ku banaan saddex shardi haddii marka hore laga helo tarkiibka oo dhan tarkiibkao dhan isku geyntiisa saddex shardi marka laga helo sifadaa saddex icraabad ku banaanta shardi saddexdiiba matlin kugu dhigay wain kaana wain kaana smu laa laa isimkeedu hadduu ahaado mufradan oo mudaafna maaha bil bilmudaafna maaha ko wa nucita bimufradin mufradna lagu sifeeyo ee mudaaf iyo shabiih bilmudaafina aan lagu sifayn labo walam yafsil uusana kala saarin baynahuma bayna nacti walmancuuti nactiga iyo mancuudka faasilu wadalika tusaalihii mihaalkii shuruudda oobsaday mithlu laa rajula nin rajulko dariifun dhugle fi daari guriga dhexdiisa ma aha nin oo kaleba weeye jaaza waa kana jawaabkii inta in kaana inta shardiyada jaaza fi sifati waxaa ku banaan arafcu godaa horta kuugu banaan maxaa lagu rafcinaa calaa mawdici laa laa mawdiceeda lagu rafciyo macasma ismkeeda la jirkiisa xaalay ahaatay iyo isimka oo wada jira aad ka sifayne ah, laa rajula nin rajulko dariifu laada iyo rajulado isla socda maxalkooda maalmubtada maxalkooda maxalmubtada a rafcigooda ku banaan calaa mawdici laa laa mawdiceeda lagu rafciyo macasmiha isimkeeda jirkiisa xalay ahaatay fa inahumaa laada iyo isimkeedu fii mawdici libtidaa mawdic ibtiday ah ku sugnaadeen cinda siwey ahaa waa nasbu a kugu banaan jaasa faacilkeeda arafcu waa nasbu saasuu iskugu cadfan yahy waa nasbi waa kuugu banaan calaa mawdici ismihaa laada isimkeeda mawdiciisa lagu nasbiyo macnaa halkaasa laga nactiyeynaa wey calaa mawdici ismihaa calaa mawdici ismihaa laada isimkeeda isimkaas mawdiciisana lagu nasbiyo o laga sifeeyo waa banaani oo la laa rajula dariifan fa ina mawdicahu isimka mawdiciisu nasbun kordhig weeye bilaa a lagu nasbiyey laada alcaamilata camal falayda camala ina ina camalkeeda fa ina mawdicahu isimka mawdiciisu nasbun kordhig weeye bilaa a lagu nasbiyey laada alcaamilata camal falayda camala ina ina camalkeeda walfadxu yaa banaan fadxaa banaan calaa taqdiiri annaka adiga rakabta inaad isi saartayna lagu fadxiyo asifata sifadii maca almawsuufi mawsuufka la jirkiisa waalfatxu fatxa kugu bannaan calaa taqdiiri annaka rakabta adiga inaad korsiiday laqadarideeda lagu fadxiyo asifata sifadii maca almawsuufi mawsuufka la jirkiisa aada korsiiday ka tarkiibi khamsata cashara khamsata cashara sida la ysku saaray oo kale ka tarkiibi khamsata cashara khamsata cashara istisaarideedao kale khamsa muxrabay aheyd cashara muxrabay aheyd waa lay saaray laba fatxa lagu binay mabniyay noqdeen saasoo kale aad rajulaya dhariifa isku saare markaasaad laba fadxa ku bineyn walfatxu fadxa ku banaan calaa taqdiiri annaka rakabta sifa sifada inaad korsiiday la qadarideeda lagu fadxiyo maca almawsuufi mawsuufka la jirkiisa ka tarkiibi khamsata cashara khamsata cashara layskorsiinteedoo kale uma markii layskorsiiyey ka gadaal aa udkhila la geliyey laa calayhimaa sifadii mawsuuf korkoodi calayhimaa ah, sifadii mawsuufki oo ah rajula iyo dhariifa korkooda laadi la geliy kadib ah, kadib alaada lasoo geliy wuxuu kuleey de saddex laysma saaro ah, saddex laysma saaro markoo labadan lays saaray iyagoo isaaranoo mabni ah aa la soo geliyey laada fa infasala hadduu kala fasliyo baynahumaa nactiga ee mancuudka dhexdooda faasilun mid wax kala fasliya ow kaanati sifatu ama sifadu ay ahaato gayra mufradatin mid aan mufrado ahayn jaasa rafcu godaa bannaan wa nasbu kordhigaa bannaan wantanaca alfatxu fadxina waa reebtoonaaday fain fasala hadduu kala saaro baynahumaa bayna anacti walmancuuti nactiga iyo mancuudka dhexdooda faasilu mid wax kala saara oo kaanatay sifatu ama sifadu ay ahaato gayra mufradatin mid aan mufrada ahayn jaasa rafcu wanasbu god iyo nas baa bannaan wantanaca alfatxu fadxiina waa reebtoonaana falowalu midka horeeya oo ayadoo faasil kala saaray nactigii mancuudkii naxwu laa rajula wax nin ah fi daari guriga dhexdiisa ma ahanin rajulko dhariifun dhugle waa ka sifayna goda ku banaan wa dhariifan dhugle waa ka sifayna nasba ku banaan labada ku banaan oo dhariifun haddaa tidhaana laada iyo isimkeedao rajula maxalkooda laga sifaynaa dhariifan haddaa tidhaana dhariifa haddaa tidhaahda ood nasbida dhariifan rajulada keligeed maxalkeedaa laga sifaynaa rajulada keligeed maalkeeda wathani kii la weeyey oo waa maxeen ow kaanat sifatu hayra mufrada ayadoo sifadii ay mufrad kayrkiis noqotay ah. naxwu laa rajula nin rajulko daalican jaban buurkoraaya shabiih bilmudaafay noqotay ah, sifadii waa daalicane maanta mufrad maahan ilaa waysib camal falaye oo jawaanta ka dambayduu nasmina wadaalicun jabalan marka labada kuu banaanta laa rajula nin rajulkoo daalican kora waa ku banaanta wa daalicun jabalanna waa kuu banaanta waa kuu banaanta labaduba daalican haddaad tiri waxaad ka sifayday rajulada keligeed maxalkeeda daalicun haddaad tirina waxaad ka sifayday rajula iyo laa oo wada socda maxalkooda athaaliu midka saddexeeya dhanna dhanna weeye wa ra'aa weeye wa xasiba weeye wa daraa weeye wa khaala weeye wa zacama weeye wa wajada weeye wa calima weeye madkuuraadaasoo alqalbiyaatu ee qalbiga loo nisbeeyey athaaliu midkii saddexeeye oo min anawaasiki ka mid ah nawaasidu sow saddex maahayn maa yarfacu lmubtada wayansibu lkhabar waa kana ikhwaadeedii waxay iskugu jireen afcaal iyo xuruuf maa yansibu mubtada wayarfacu lkhabar xuruuf kaliyahay ahaayeen xuruuftaas imise eed macnaas ku laabo <laughs> xuruuftii oo maa yansibu lmubtadaa wa yarfacu lkhabara imisay ahaayeen hay macan toddobay ahaayeen tolonkaa laga keen midka toddobaad hay macan <laughs> laadaa lagu daray laadaa lagu daray marka xuruufayna wada ahaayeen kulligood xuruufay wada ahaayeen kuwaan wax yaru ka sheega kuwaan maa yansib mubtada walkhabara sideed wada ka sheega iyagana ah, labaatan iyana ahaay ama labaatan iyo kowga marka in yaru ka sheega afcaalulquluubkiy wax ka sheegaya afcaal tasiirka xabad ka sheegi maada afcaal tasiir oo dhan kawaakibaad ka raadeen ha mutamima iyo kawaakibad ku ha afcaal tasiir iyo afcaal quluub ay ahayn mogta kuwaanu afcaal tasiir hal xaba kama sheegayo afcaal qulub uu sideed ficil bis ka sheega afcaal qulub uu sideed ficil ka sheega marka kuwan waa wada afcaal ma male xuruuf kuwan marka ha qaybta hore xuruuf iyo afcaal isugu jireen qaybtii dambena xuruuf kaliya ahaayeen kuwaanuna afcaal kaliya wey saasad leedahay athalithu nuuca sadexeeya nuucoo min anawaasiqi ka mid ah danna weeye wa ra'aa weeye wa xasiba weeye wa daraa weeye wa qaala weeye wa zacama weeye wa wajada weeye wa calima weeye madkuuraadaasoo alqalbiyaatu ee qalbiga loo nisbeeyey afcaalu quluub baa la yidhahdaa lianna macaaniyahaa qaa'imatun bilqalbi macaanidoodoo dhama qalbiga ku tacalluqda qalbigay ku quntaa macaanideedu waa maleeyey halkaa wax laga maleeya qalbiga waa ogaaday halkaa wax laga ogaadaa qalbiga lianna macaaniyaha qaa'imatun bilqalbi macaanideedaa qalbiga ku istaagta oo ku sifowda macaanideeda aa qalbiga ku sifowda marka afcaalulquluub aa la yidhaahdaa kawaakii baa xasbugu soo ogaada waati afar loo qaybi jiray maa yufiidu rujxaana walyaqiina warujxaanu fiihi arjax wax oo rujxaan rujxaan waa dani malowe saasan u badina waan dhici kartaa inay si kale wax oo dhanni faa-iideeya yaqiinna faa laakiin ku sida gaalibkaa ah, dhanniga u badan ah, dhanniga u badan maa yufiidu lyaqiina warujxaana walyaqiinu fiihi arjax wax yaqiin iyo cilmi faa-iideeya marmarna dhanni ku yimaada laakiin yaqiinta ay gaalib u tahay maa yufiidu rujxaana faqad wax dhanni kaliyaba faa ma maa yufiidu lyaqiina faqad wax yaqiin kaliya faa afartay ahayd afartii hadda waxbuu ka wada sheegay ha maa yufiidu rujaana wlyaqiina wrujaanu fiihi arjax saddexuu ka sheegay dhanna waa maleeyey dhanna waa yaqiiniyey xasiba waa maleeyey xasiba waa yaqiiniyey khaala waa maleeyey khaala waa yaqiiniyey saddexdaasuu kaaga sheegay saddexda fiiri dhanna waa maleeyey dhanna waa maleeyey Ah. sijaaci waa ku sheegaya inuu labadaba ku yimaado dana soo ma ah, bimacnaa rujxaani aw ilyaqiini ha danabaa la rabaa waa dana ku imaanayda ama yaqiin ama rujxaan rujxaan waa malaha haalibka laa bimacnaa itahama lama raba danada ku timaada waa tuhmaysta danantu zaydan anuu zaydan tuhmay hal mafcuulay qaadataa taas wariyaa tuhunta alimkaasaa tiri zaydan danantu zaydan anuu zaydan tuhmay oon ku tuhmay arrintii markaas hal mafcuul qaada bimacnaa itahama hadday noqoto Hmm. marka waa nuucaas xasibana waa nuucaas oo kaleo waxa weeyaan rujxaan iyo yaqiin labadaba waa ku timaadaa rujxaanta ayayna haalib ku tahay khaalana labadaba way ku timaadaa bimacnaa danna wa bimacnaa calima wa huwa qaliilun waa kan ku yiri labadaba waa ku timaadaa cilmigaana ku yar oo yaqiinta waa ku yarta saddexdaas xagga dhe maa yufiidu lyaqiina warujxaana wlyaqiinu fiihi arjax wa akar labuu kaaga sheegay wa ra'aa waa ogaaday wa calima waa ogaaday labadaasuu kaaga sheegay ra'aa labadaba waa ku timaadaa fiiri adiga hadda sajaaciga bimacnaa calima aw danna labadaba ku timaada ku yidhi markaasuu kuwii kale kuu sheegay oo u ku yidhi laa min ara'yi midda ra'yi ku timaada maaha ra'aa abu xaniifata abu xaniifa waxay la noqotay kadaa xalaalan shay hiblun xalaaliya hadday bimacnaa ra'yi tahay fiiri midda oo bimacnaa ra'yiga ah mar laba mafcuulay qaadataa ra'aa abu xaniifa kadaa xalaalan ad leeda abu xaniifa shaygaas wuxuu u arkay xalaal marna mafcuulay qaadane oo masder ah mafcuul mafcuulu haanigii oo masder ah kii labaadna mudaafulehiya laga dhiga mafcuulu haanigii ay nasbineen mafcuul awelkiina mudaafulehi u noqona Ah, mudaaf uleyha laga dhiga aanigi inta hal mafcuul ka dhigato a mafcuul awalkiina mudaaf uleyhi u noqona fiiri ra'aa abuu xaniifata xila salami aada leeda fiili ah, marka hore waxay ahayd ra'aa abuu xaniifata asalama xalaalan ah, ra'aa abuu xaniifata abuu xaniifa wuxuu arkaa asalama beeca salamka xalaalan inuu yahay haye hal mafcuul ka dhigo ra'aa abu xaniifa wuxuu ra'yiyeeyey xilla salami salamka inuu xalaal yahay khalas mafrusaaniga mudaafiley waa labada dariiqay ku timaada markay ra'yi tahay markay ra'aa oo bimacnaa ra'ya tahay ra'aa bimacnaa ra'ya markay tawaasa ee ra'aada labada mafcuul qaadane waa midda bimacnaa calima ah iyo midda bimacnaa danna ah calimana waa saas calima waa ogaaday calima waa mareeyey labadaasay ku timaadaa labadaas ayay ku timaadaa muxuu ka sheegay maa yufiidu rujxaana faqad zacama uu ka sheegay hmm, zacamo kaliyo ka sheegay zacama iyadoo rujxaan kaliya wey bimacna rujxaan uu ku yiri waa kan kale fiiri bimacnaa rujxaan iyadoo yaqiin ma leh ah. ko maa yufiidu lyaqiina faqad labu ka sheegay daraa waa ogaaday wajada waa ogaaday labadaasu ka sheegay yaqiin kaliya ku yimaadaan daraa waa ogaaday bimacnaa calima uu ku soo ma jeedid wal aqlabu sida badan tacadiya hal liwaaxidin waa inay hal mafcuul ku qaadataa bilbaaci fain dakala calayha hamsatu naqli hadday gasho daraa hamsadii mafcuulka u tallaadi jirtay ficilka oo hamsatu naqli la dhihi jiray tacadad ilaa waaxidan binafsiha wa ilaa aakhara bilbaaci hal mafcuulay toos u qaadeen kan kalena ba ay ku qaadaneen wana walaa adraakum bihi adraakum kaartaas waa mafcuulkii koobaad bihina mafcuulkii labaad haddii hamsaana gashay hadda watatacadaa ilaa halaaati mafaaciila bada bacda alistifhaami istifhaamu hadday ka hor marto hamsatu naqlina waa ku jirtaa istifhaamuna ka horayda markaasay saddex qaadataa wamaa adraaka maxaa ka ogeysiiyey ma maxay ahaatay alqaaricatu midda qalbiga garaacda ee murugada gelidaa qofka adraaka mafcuulu awelkii weeye ma alqaaricatu jumladaasuna waxa weeyaan waa mubtada iyo khabaray isku taho mucalaq waa laga xiray baabka hadda soo socda noogu imaan doontaa mubtadii qabarkaas mafcuul awali mafcuul thaani mafcuul thaani mafcuul thaalithay ka dhiga lehe laakiin haddeer maada istifaamiyadaha tacliiq ku samayday marka kuma camal fali karto haddeer kuma camal fali karto mubta mar haddii maa istifaamiya u hormartay mubtadiya khabara loo ma maxalkay ka nasbiha laleeyahy maxalkay ka nasbiha lafdiga kama kama canfali karto xayla tacliiqa lagu sameeyey waa laga xiray waa laga xirtay baabki lagas albaabki laga soo xiray waayo madkuuraadaasoo alqalbiyaatu qalbiga loo nisbeeyey liana macaaniyaha qaa'imat bilqalbi fatansibu waa kordhige hiya madkuuraadi humaa mubtadihiya qabarkii fatansibu way kordhigaydaa hiya madkuuraadaas lasoo sheegay sideedaas ficlaa lasoo sheegay oo afcaalulquluubka ka mida afcaalu tasiir xabad kama sheegin fatansibu way kordhigaydaa hiya madkuuraadii humaa mubtadihii qarabkii kordhigee mafcuuleyni xaala ay yihiin laba mafcuul laba mafcuul xaala yihiin laba mafcuulay u qaadane wadalika mithaalki naxwu ra-aytullah allah waxaan ku ogaaday akbara kulli shay shay kasta mid ka weyn inuu yahay mid ka weyna badan hadhihin ismu tafdiil laysa calaa baabi waxay noqonaydaa shayga kalena waa wenya allahna waa wenya lakin allah sii sitay noqe ma aha ismu tafdiil meesha sababtoo a ah ismu tafdiil wuxuu faa'iday jiray mushaaraka iyo ziyaado mushaaraka iyo ziyad haddaad akbar mid weynan badan macnaheedu waxay noqon shayga laftigiisu waa wenya allana waa wenya lakin allah kule leh xagga weynanka shayna shirkay ku yihiin shayna ziyaadu yahay noqe Ah, marka weynanka alle wax la garab dhiga male waxaa tidhaha ra-aytullah allahan ogaaday akbara kulli shay shay kasta mid ka weyn inuu yahay bimacnaa kabiir ka dhe hadeer wuxuu sheegayaa axkaam ku tacalluqda eh, afcaal lquluub afcaal lquluub laba xugun oo ku tacalluqda u gaar ah oo aan afcaalu tasiirku lalahayn ayuu hadda keenaya wa waxa la yidhahda ilqa iyo tacliiq ilqaa iyo tacliiq wax la yidhaahdo taas ayuu keenaya ilqa iyo tacliiq wax la yidhahdo ilqa iyo tacliiq macnahoodana isagaa fasira xukunkoodana isagaa sheega xukun iyo macnay leeyihiin ilqa iyo tacliiqi wayulqayna waa la laaqi yeelaa hi wayulqayna afcaashi waa la laaqi yeelaan yulqayna nuun nisbadana waxay ku dhacaydaa sideed ficil hadda la soo sheegay afcaalqulub ay ku dhaceen wayulqayna afcaashi waa la laaqi yeelaa waa la camal halaynaa birujxaanin maca rujxaanin raajixsanaan la jirkeeda iyadoo weliba ilaa laaqiyeele ay raajax tahay waa goorma inta akharna hadday gadaal maraan mubtadihii qabarka hadday ka gadaal maraan oo mubtadihii qabarku ay horeeyaan zaydun caalimun dhanantu atir dhanantu waaba ka dambayda sooma jeedin mubtadihii qabarkiyaa horeeya hadday gadaal maraan waa daciifayaan ah, gadaal mariddaasay la daciifayaan marka waa la laaqiyeela marka naxwu alqawmu raggii fii afari reedkaygay ku sugnaadeen dhanantu waa maleeyey dhanantu ah, waa maleeyey noo imaan doonaa gabay ku jiraa alqawmu raggii fi ahari raadkaykusa way soo eryanayaan w ah, way soo raacdaysanayaan soo ma jeedid danantu waa maleeyey walaase hadday sidan noqoto way hoogeen ana waa liibaanayo haday raadkayga kusoo joogaan hmm. waayo marka hadda maxalushaadku waa maxay alqawmu oo mubtadaa fi ahari oo qabarkiiya mubtadii qabarkiiya horay soo ma jeedid dhanantu a ka daba martay mar hadday daba marto waa laiska laaqi yeela waa banaanta in la laaqi yeela ee waajib ma ahan marka waa la camal halleeya laa lafdan waala maaa meelna ku camal fali mi marka mhm. waxaa kuu banaan inaad laaqi yeesho ood sidaa tiri alqawmu fi ahari danantu iyo inaad amar siidoo tiri alqawma fi ahari danantu labadaba kuu banaan laakin yaa raajacsan wayulqayna birujxaaninu ku yii waxaa raajaxa alqawmu fi ahari danantu inaad camal halaydaa raajixa wa bimusaawatin wa yulqayna waa la laaqiyeena bimusaawatin maca musaawaatin sinaansho iyadoo la jirto inta wasaadna hadday afcaashan oo dhexdhexaystaan bayn almubtada walqabar hadday afcaashan mubtadaiyo qabarka kala dhex galaan haddaad rabtana camal si haddaad rabtana camal hale waana isku mid ma kala fiicna waa isku mid haddaad rabtana camal hale haddaad rabtana camal si haddaad tiraahdo zaydun danantu qaim qaa'imun zaydun dhanantu qaaimun waa dhigi karta can halay kartaa dhanan waxaad wey zaydan dhanantu qaa'imanna waa dhigi karta cana sii kartaa waana isku miduu ku yidhi naxwo wa fil araajiisi baxru rajasyaal khiltu waa maleeye allu'mu liidnaan iyo walkhawaru fasaad ayaa ku sugnaaday wa fil baxru rajasyaal khiltu waa maleeye liidnaan iyo wal walkhawaru fasaadaa ku sugnaaday hadda fiiri wa fi larajiizi fil laraajiizaasu waa khabar muqadama allumuna waa mubtada muahar ha waa mubtada muahara marka dhexday ka gashay khaaladii dhexday ka gashay khabarkiina waa ka horay mubtadiin ka dambeeya daa rabtana waa camal sii kartaa daa rabtana waa camal halay kartaa laakin yaa raajixsan asagu wuxuu leey waa sismayn matniga sharaxan sigu mari doonaa waxba hadda la rajeeyo wain weliya haduu la xariirsano huna wain weliya hadduu la xariirsado huna afcaashi afcaal quluubha wa bimusaawatin wayulqayna waa la laaqiyelahiya afcaashi bimusaawatin maca musaawatin sinaasho iyadoo jirto oo icmaalka iyo ihmaalku ay sinsiman yihiin intawasadna hadday dhexdhexaystaan bayna almubtada walkhabari bay wadalika miaalkeeni naxwi qowli shaaciri shaacirka qowlkiisi oo kale weeye oo yidhi wa fil araajiisi baxru rajasyaal khiltu waa maleeye allu'mu liidnaanaa ku sugnaatay iyo walkhawaru fasaad wa in weliya hadduu la xidhiidsado huna afcaashan maa ow amase laa ow amase in madkuuraadaasoo annaafiyaatu ee nafyiga loo nisbeeyey annaafiyaatu ee waxanfiya ow amase laamulibtidaa uu la xiriirsado awilqasami ow laamulqasami uu la xiriirsado awil istifhaam uu la xiriirsado badala camaluhunna camalkoodaa buraa fi lafdi lafdiga ay ku camal falaan wujuban ibdaalan waajiban dhe ibdaal oo waajib ah wa sumiya dalika xukunkaasna tacliiqana lagu magacaaba naxwu linaclama linaclama inaan ogaano daraaddeed ayulxisbayna labada kooxood keebaa axsaa koobay koobid badan hadhina de ismu tafdiil maahane waa ficli wa in waliyahuna afcaashii qalbigaahid hadduu la xiriirsado ma ha ma hadday la xiriirsato wa in waliya hadduu la xiriirs hadday la xiriirsadaan huna afcaashii ma ow amase laa ow amase in madkuuraadaasoo annaafiyaatu yusuf annaafiyaati amay tahay yusuf xay u ahaa faacilkiyaa laga sifeeyey a waa runtii faacilkiyaa laga sifeeyey maadu iyo waxa ku cadfano waa faacil allow qad raax naga dhigin waxun hadde shaqalka hadii loogu qoraba iska raacay oo indhool ah allow hanaga dhigin wa in weliyahuna afcaashii hadday la xiriirsadaan maa ow laa ow in madkuuraadaasu annaafiyaatu ay wax anfinayaan dheh ow ama salaamulibtidaa-i laamulibtidaa haduu la xiriirsado aw ilqasami aw laamulqasami wey laamulqasam hadduu la xiriirsado aw ilistifhaamu istifhaam hadduu la xiriirsado lixdaas lixdaas mid kamidu hadduu afcaashan ka daba maro lixdaas waa saddexdaas xarufu nafyiga laamubtada laamulqasam iyo istifhaam lixdaas mid kamidu hadduu ka gadaal maro badala waxaa bura camaluhuna camalkooda fi lafdi dhawaaquu ku bura wujuuban ifdaalan waajiban mm-hmm butlaanan wujuban dheh ha badala waaye badala butlaan dheh badala waa buraa camaluhuna fi lafdiyu ku buraa wujuban butlaanan wujuban waajiban buritaan oo waajib ah wa sumiya dalika butlaankaasna waxaa lagu magacaabaa tacliiqan tacliiqa la yidhahdaa ficilkiyaa laga xiraa inuu waxa ka dambeey ku camal falo waa laga xiraa uma gudbi karo wadalika mithaalki naxwo linaclama inaan ogaano darteedu ilaahay yidhi ayulxisbayni labada kooxood kee axsaa koobaydhe koobid badan hadhihin maaha ismu tafdiil waa ficil macabsheedku waxay tahay naclama waa ficil laba mafcuulay qaada laheed ayulxisbayni axsaa ayu iyo axsaa wey laakiin ayudiya waxay noqotay ismu istifhaam khalaas ayu iyo axsaa midna kuma camal fali karto marka lafdigooda laakiin mahalkay ka nasbina sharc albaabu baabkii baabkii athaaliu ee saddexeeye baabkoo min anawaasiqi kuwa wax nasaqa ka mid ah meladii kii weeye yansib mubtada mubtadaha kordhiga walkhabar khabarka kordhiga macan xaala ay wada jiraan ha hadda waa mafcuuliyaa laakiin asalay mubtadii khabar ahaayeen albaabu baabkii baabkii athaaliu sadexeeye baabka min anawaasiqi kamid ahaaday meladii kii weeye yansibu kordhiga almubtada mubtadahiya walkhabar khabarka macan wada jir xaalay ahaadeen wa huwa maaga mubtadahiya khabarka wa huwa afcaal quluubki dhanna dhanna weeye dhanna weeye naxwu wa inii aniga la adunuka waxaan ku malaynaa yaa fircawnu fircawno masbuuran kii la halaagaayo in lagu halaagayaan ku malaynaya anugu wa inii aniga la adunuka waxaan ku malaynaa yaa fircawnu fircawno masbuuran ku la halaagayo ha oo isi mafcuul ah ay ilmuhlaku yuqaalu sabarahu llahu yadcuu hubuuran hubuur waa halaag wa inii la adunuka waxaan kuu malaynaa yaa fircawnu fircawnu mahbuura mid la halaaga marka ini laadunka ficilkaas mudaarica adunu ah mafcuul awlki mafcuul awalki waa kaafka mafcuul haanigi waa mahbuuran yaa fircawnu jumlada nidahana waa muctarida waa muctarida wa ra-aa weeye naxwo inahum gaaladu yarawnahu cadaabka waxay u arkaan baciidan mid fog canilwuquuci ka fog baciidka ma ahan waa soo socdaa cadaabka aakiro laakiin cabaaru jira maahan maba aaminsanaba baciidan canilwuquuci wey maba dhici kartay leeyihin inuu cadaab yimaado inta aakhiro la tago ha marka cadaabkii iyo bacsigii macnaha wuxuu ka fog yahay xagga wuquuca ha shaygaas inuu dhacaa wax dhici kara maan fiiri sajaaciga yadunuuna waxay u malaynayaan alcadaaba baciida ay kayra waaqicin midaan dhacayn wey ee ma ahan inay leeyihiin waa mudduu jiraa ayaan aan iska sii tubanna inay leeyihiin ee waxay leeyiin maba dhici karaba ha saasay leeyihin baciidan can ilwuquuci wey maxalushaadku waa maxee yarawna ficilkaas mudaaric mafcuul awelki waa damiirka mafcuul haanigana waa baciidan ilaa wuxuu yihi waa naraahu annagu cadaabka waxaan ku ognahay qariiban mid dhow inuu ha oo inuu dhacaa wax igu culus maaha kun aan leeyahay fa ha ha wax igu culus ma ahan oo wuquuciisu waa shay basiid oo ii fudud aniga ha inaan cadaab soo ridaa wa naraahu cadaabkii waxaan anagu ku yaqiininu ilaah oon ku ognahay qariiban midkii dhow hmm, qariiban ay qariiba alwuquuc wey ee waaqican la maxaalata aha iyo wa qawlu shaaciri wa naxwu qawli shaaciri wa qawli shaaciri wa naxwu qawli shaaciri naxwu qowlihi tacaala iyo wa qawli shaaciri wa naxwu qawli shaaciri oo yidhi ra-aytullah allah waxaan ku ogaaday akbara kulli shayin shay dhammaantiis midka u weyn inuu yahay muxaawalatan xagga awooda wa akharahum kuwa ashyaada kan ugu badan inuu yahay junuudan xagga ciidamada ra-aytullah allah waxaan ku ogaaday akbara kulli shayin shay dhammaantiis kan u weyn inuu yahay muxaawalatan xagga awooda xagga qudrada loola jeeda xeeladaysi maaha xagga awooda wey wa aktharahum kan ugu badan inuu yahy junuudan xagga ciidamada ya ilah la ciidan wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu macalshaadku wa ma raaytu ra-aa oo laba mafcuul qaadee ra-aytu allaha mafcuul awal akbara mafcuul haani ahaa waxaasiba weye naxw qawlihi laa taxsabuuha u malaynina hu ifkigii sharan shar inuu yahay lakum idinka shar idin yahay ifkiga munaafiqiintu sameeyeen oo caaisha binta abibakar sidiiq ay ka been abuurteen iyo safaan ibnu mucadal been abuurkay ka sameeyeen dhibaato un inay muslimiinta ku dhacday tahay waxba ha qaadanin ha makrigaas war munaafiqiintu weligood waa maleegayaan intii waxyigu degaayay inay maleegeena rooneed hadduu haday makri maleegayeen maxaa yeelay waa la kashfiyey waxaana ilaahay na baray munaafiqiintu markaad aragtaan ayagoo makrigaasoo kale wada oo jareexaynaya dadka ahludiinka qaabka loola dhaqmo qaabka loola dhaqmiyo qaabka loola hadlo a ah, ilaahayna bara ilaa qiyaam sax aayaadkaasa lagula dagaalama munaafiqiinta kaad aragtay munaafiq oo dicaayadaynaya muslimiinta oo jarxinaya qaabkaas marka khayru idinba ahaaba iyagu waxay isla ahaayeen cirib gooyo diinta guriga uu kasoo burqanayo jirida ka gooyo oo dhaa waa guri fasaadna zinadu baa ka dhacda ilaahbay islaahayn iyagu laakiin aayaada inta la soo dejiyey oo wuxuuna baray dadka nuucan oo kaleo sheekaynaad bulshada ka dhex sheekaynaa marka la arko qaabka loola dhaqmo ilaa qiyaamu saaca makrigoodii ee marka qaabkii laiskaga difaaci laha allana baray laa taxsabuuhu ifkiga ha umalaynina sharan dhib shar ha umalaynina lakum idinka shar uu yahay hadda maxalushaadka xasibo lama mafcuul qaadatay huudaas damiirka iyo sharan mafcuul haania waa daraa weeye ka qawli sida shacirka qowlkiisii duriibta waxaa lagugu ogaaday alwafiya alcahdi balanka mid oofiya yaa curwa curwatu ah waa munaada murakham ah yaa curwa curwow faktabid ma jeerso kamo fa ina iqtibaadan ma ama kamasho bilwafaa'i ballan oofin lama jeersado xamiidun maxmuudun waa mid la mahdiyo duriita waxaa lagugu ogaaday alwafiya alcahdi ballanka mid oofiya maalshaadku waxay tahay daraadii majhuula loo bineeyey ficil laba mafcuul qaata haddii majhuul loo bineeyo mafcuul awalkiiyuu ka dhigtaa naaibu faacil ta'daasa maanta naaibu faacila durita mafcuul saanigiina waa nasbistaa alwafiya u nasbistay alwafiya waa sifa mushabaha sifa mushabaha macmuulkeedana saddex weja kuugu banaanaa alwafiya alcahdi alwafiy alcahda alwafiy alcahdu saddexdiiya kugu banaan ti ugu fiicneed ka dhigo alwafiy alcahdi iska dhig iyadaa ugu fiican ilaa fududahay ha labada kalena kugu banaan sajaciguna saddexda baa kuu sheega oo alwafiy alcahda inaad mushabah bilmafcuul bihi ku nasbido alwafiy alcahdu faacilnimadii aad ku rafcido alwafiy alcahdi aad isku idaafaydo iyadaa ufudud saddexdaba kugu banaane yaa curwa curwow faktabid ma jeerso faktabid kamo kamasho ama majeedsasho maxay tahay macnaheedu waxay tahay nimco qof haysaad arag markaasaad waxaad jeclaatay nimcadaas isagoo isagu tiisa haysta ayadoo kale ilahay inuu ku siiyo taasaa la ihahdo iqtibaad waana banaanta day wuxuu wa fiican yihiin sida cilmi iyo maal la sadaqaynayo hadday yihiin xasad maxaa la yidhahdaa nimco qof haysaad aragtay markaasad ti alla yaa ka siiba ee aniga igu shuba xasadka waa madmuumkaas waa madmuum isaga in laga siibaad rabtaa adiga lagugu shubo fa ina tibaadan ama majeersi waa isku mide bilwafaa'i ballan oofin la majeersado xamiidun maxmuudun waa ku la mahdiyo laakiin waxa la hadee shaacirkan haddiiba isaga lagu ogaaday ballan oofin see u majeersaa ila majeersi waxay ahayd qof kale nimco u haysa inaad jeclaato iyadoo kale inaad hesho ha hadda isagaaba lagu ogaaday saa leelaya war majeerso ha waxa la dadka kale ha majeersadeenaana loola jeeda isagu illa isagayba ku sugan tahay majeersiguna wuxuu ahaa nimcadaana kale yaa aniga isiiye maogta saas wa qaala wadalika mithaalkii ka qawlihi waa shaacirka qowlkiisii oo kale oo yidhi yuqaalu waxa loo malaynaa bihi biirtifaaci makaanka sarrayntiisa raacilxamuulati geela ku midka ilaaliya daa'ira shibira loo malayna ha waa faana annaga waxaan degnaa u leeyaha buuraha dhakadooda ha meesha buurta ugu sarrayda halkaasaama iska degnaa u leey markaasaa dadka meelaha goladkaa degan waay le mshimbira wax buurta kor saara saan uga fogna diyaaradaadna moodaawi hmm. kor aan jirna le wuxuu yidhi waa kan sadrigii beytka sadrigiisii waxallat buyuutii guryahaygii waxay degtay yuri fiiya faacil meel sarrayda meeshaasoo mumanacin mumanacin oo aan la gaari karin wey mumanacin oo aan la gaari karin meel sarayda oon cidna gaarin oon dadka kale ku dhicin inay tagaan halkaas ay degtay waxallat buyuutii guryahaygii waxay degeen fii yafaacin meel sarayda yafaacaasoo mumanacin aan la gaari karin yuqaalu waxaa loo maraynaa huwa yafaacaas bihi biirtifaacihi saraynta uu sareeya yuqaalu waxaa loo maraynaa dhe bihi biirtifaacihi yafaaca sababtiis raacidaasa ah naaifaacilka yuqaalu yuqaalu waxaa loo malaynaa bihi bisababi irtifaacihi yafaaca saraynta uu sarreeya sababteed raaci lxamuulati geela midka ilaalina daa'ira shimira loo marayna shimir si uu dheer yahay meesha uu joogo ah. la diyaaradaad aragtay oo baabuurta baabuurtama lagu qaada diyaaradda baabuur iyo lama lama ek haddana xagga markay joogto xay la egta ha shimbir ay la egta sooma waaba ka yarta shimbir ay laegta waa ka yarta ha shan lix gaariyaan lagu qaadi kara iyo ka badan soo uma jeedin marka wuxuu le aadaan u sarraynaa macalkeedka hadda waa maxe yuqaalu naay ka dhigatay daa'irana mafcuul saanigi wey ilaa ficil majhuul hadii loo bineeyo awel lama mafcuul qaadan jiray hadii majhuul loo bineeyo mafcuul awelkii waa naay faacilka marka raacidaasa mafcuul awelkii ah mafcuul haanigiina mafcuulnima u nasbisto waa daa'ira wazacama weye wadalika mihaalkii ka qowlihi waa shaacirka qowlkiisii oo kale ow yidhi gabadhu waxay ii malaysay shaykhan duq adeer ay tiriyu leey ha iga dareentuu zacamad min waxay ii malayday shaykando walastu bishaykin duksa maahiy weli eber maahiyu leeyahy weli wacaynta inamaa wax kale maaha ashaykhu duqu man qof weeye didu tukube dadiiban tukubid war duq waxa la yhaha wax ul ku socdu ee aniga iska laafbihooda leey weli ma dhicin adeer ay kuleeyihin mogtaha haddii aad xoogaa tabaryeer marka qofka odag markuu tabar yeelan adeerta waan cebi ninku intuu xoog leeyahay adeerta ma dhibsado adeer hadii le maasha waa ku farxa markuu tabar yahay adeerta waa dhibsaa ilaa in lagu liidaayo dareema hoos loo dhigaayo dareema marka tii u ka calacala zacamadnii gabadhu waxay ii malayday shaykan duq uu yidhi walastu bishakin duqse maahiyu inamaa wax kale weli waxaan taawle weli rajaan ley inamaa wax kale maahan ashaykhu duqa man qof weeya yadibu tukube dabiiban tukubid midka saddexda lugood ku socda maarag qofka saddex lugoodahaa la yidhahdo ul uu ku dara awal labuu ku socon jire ulu saddex uga dhiga wax kaasa u leeyahy ee duqa haydhihin adna mar haddaa adeer diiday inaad jilecda waa cadda waayahay zacamatni ha zacamatni shaykhan macalshaykh waa maxay ya-daas tacanatnii ya mutakalimkaas waa mafcuul awalkii sheekhana mafcuul haanigii wawajada wajada weeye wadalika tusaalihiina ka qowlihi waa ilahay qowlkiisa oo kale tacala ila waa sarreeyaa ilaa wuxuu yihi tajiduuhu wixii aad hormarsateen waad ogaanaydaan cindallahi alla agtiisa xaala uu ahaaday huwa khayran mid khayr badan inuu yahay wa acdama weyna badan ajran xagga ajarka maxalsheedku waa halkee tajiduuhu tjiduuhu damiirkaas waa mafcuul awal khayrana waa mafcuul haani tajiduuhu wamaa tuqadimu lianfusikum min khayrin wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin waxaad khayrahood naftiina u hormarideen tajiduuhu waxaad ku ogaanaydaan cinda allahi alagtiisa xaalo u ahaaday ama cinda allahi alagtiisaad ku ogaanaydaan huwa khayran mid khayr badan inu yahy marka damiirkaas oo tajiduuhu ku jira waa mafcuul awal cinda allahi waa laga xaalaynaa darafkaas mafcuul awelka xaaladiisii wey huwadu waa damiiru fasli khayran aa mafcuul haani aha wa calima wey ka qawlihi si ilaahay qowlkiisa oo kale tacala ilaa waa sareeyaa ilaa wuxuu yihi fa in calimtumuuhunna haddaad dumarkii gaalada ka soo hijrooday ku ogaataan mu'minaatin gabdha mu'minaada inay yihiin falaa tarjicuhuna ila lkufaari gaalaha u celinina imtixaana horta ma nimay ka soo cadowta mase diinka ila soo cararta iska imtixaana iska imtixaana markaad imtixaantaan hadday soo baxda gabadhan inay diin la soo carartay gaal ha u celina ha gacan gelinina fa in calimtumuuhunna haddaad gabdhihii ogaataan muminaat inay yihiin maxalushaadku waa maxay calima laba mafcuul qaatay hunna mafcuul awal muminaaten mafcuul haaniy jamcanu saalim waa tan kasrada lagu nasbiyey wallahu subxana wa tacala aclam sala allah wasalam wbaarak cala nabiyina maxamed